dhegeystayaal dalkiin baa meeloo joogtaan si walbaad ina maqlaysaan waxaad kuso dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis lix bisha februari sanadda laba qodobada ad ogaal ku maqli doontaan waxaa ka wararkii ugu dambeeyey dagaalka dhacay qeybo ka mid mida ah gobolka jubbada hoose gaaraan deegaanka baarisan lagu magacaabo waad degeysan doontaan magaalada laascaanood waxaa soo warinaya in xaaladeedu degan tahay kadib maalmo qaraar oo ay ka dhaceen waa maalmo ay ka dhaceen dagaallo qaraar madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoorna waxa uu sheegay in galmudug heer gabagabaa uu ka maraya dagaalka al-shabaab dib u heshiisiinna ay sameyn doonaan laba boqol iyo soddon saacadood kadibna hooyo iyo caruur ayaa laga soo badbaadiyey dhagxaan ay ku hoos jireen dhulgariirku ku dhuftay qeybo ka mid a ah dalka turkiga qodobadaas iyo kuwa nagu soo kordha ayaa dhegeysan doontaan uu diyaar garowo hogaan لا لا heestaasi waxay daafur ahayd barnaamijka ogaal qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa qofkii qof dilona shareecadu waxay ka qabto waa garanaynaa midka ka shaqaynaya dadka soomaaliya dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaligaa ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaamayno ayay naga mudan yihiin qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u oggolnahay inuu dilo ma jiro Soup Time. qeybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan gudagalana dhegeystayaal aynu ku bilownay waxaa la soo warinayaa in dagaal xoogan u dhexeeya al-shabaab iyo ciidamada jubbaland uu ka dhacay qeybo kamid ah deegaanka baarzanguuni ee gobolka jubbada hoose wararkii ugu dambeeyay ee dagaalkaasi waxaynu goor sii horreysay ka wareysanay waryaheena cabdimajiid cabaas aadan oo nooga soo waramay jubbaland mahadsan tahay waxaa saaka waa berigii hore koox ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigga ciidamada ee dowlad goboleedka jubbaland iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed ay ku leeyihiin deegaanka baarsanguuni oo ka mid ah deegaanada dhaca waqooyiga magaalada kismaayo guud ahaan deegaankaasi waxaa la sheegay in xubnaha soo weeraray ee dagaalamayaasha al-shabaab ay marka eh, markii ugu horeysay eh, inta aysan weerar ka soo qaadin eh, la xaqiijiyey in qaraxyo markaa ay wadooyinka markaasi geliyeen oo horey ugu sii diyaarsanaa ay halkaas eh, ku qarxiyeen wax yar oo sidaas aan uga fogeen dhinaca xerada ciidamada ee dowlad goboleedka jubbaland eh, waxaa la ii xaqiijiyey in ciidamada jubbaland iyo kuwa xooga dalka soomaaliyeed ay weerarkaasi iska difaaceen gudoomiyaha deegaankaasi oo aan goor dhowqadka telefoonka kula xiriiray waxa uu markaasi ii xaqiijiyey in eh, marka ay qoryaha hubka culus keliya ay xilligan markaasi kusoo tuurayaan dhinaca deegaanka waxaase uu xaqiijiyey in ciidamadu weli ay markaa iska caabinayaan xubnaha dagaalamayaasha ee shabaabka ee weerarka markaasi soo qaaday khasaaro badan ayuu ii sheegay in markaa dhinaca dagaalamayaasha al-shabaab uu jiro walow dhinaca ciidanka jubbaland iyo xoogga dalka soomaaliyeed uusan xaqiijinin guud ahaan marka laga tago xilligan aan kula hadlayo waxaa ay dhinacyada shabaabku ay magaalada kusoo tuurayaan ee hubka culus gaar ahaan nooca baasuukaha loo yaqaano Eh, guud ahaan eh, waxaa marka eh, xiligan ciidamaduna ay wadaan howlgallo kala duwan oo markaasi la doonayo in xubnahan lagu soo afjaro sida guddoomiyaha deegaankaasi uu ii xaqiijiyey cabdimajiidow waxay wararka sheegayaan in dagaalka saaki bilowday ilaa haddana uu socdo isla markaana dhinacyada ay markaasi deegaanka ku dagaalamayaan maxaa ka jira arrintaas gudoomiyaha guud ahaan eh, farxaanow eh, dagaal ilaa iyo hadda ma usan iyo xaqiijin balse waxa uu xaqiijiyey in eh, keliya xilligan kooxaha shabaabka hubka culus ay magaalada markaasi kusoo tuurayaan balse ciidamadu ay markaa aada isaga caawiyaan sida uu markaa ii sheegay waxaase saacadihii ugu dambeeyey markaasi soconaya ciidamada inay markaasi doonayaan in xubnahan ay markaasi hubka magaalada kusoo garaacaya ay markaas soo afjiraan sidoo kale waxaa jirta in ciidamo dheeraad ah halkaas markaa la geyn doono goordhow sida uu gudoomiyaha iyo xaqiijiya waryaheena cabdimajid cabaas aadan ayuu ahaa oo inooga soo warramay arrimaha jubbaland inuu ka wareysanay wararkii ugu dambeeyay dagaalka dhacay qeybo ka mida ah deegaanka baarisan ee gobolka jubbada hoose markan haddii aynu eegno galmudugna madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ka qaybgalayay munaasabad markaa lagu caleemasaarayay xubnaha golaha deegaanka iyo guddoomiyaha degmada guracel waxa uu sheegay inay markaa muhiim tahay in galmudug laga wada shaqeeyo sidii loo dardargelin lahaa howlgalka uu sheegay inuu ka dhan yahay al-shabaab oo haatan uu ku tilmaamay inuu yahay mid markaa gabagaba maraya arrimo badan ayuu ka hadlay oo quseeyay horumarada iyo adeegyada bulshada ee deegaanada galmudug si gaara ah degmada guracel ay arrimo kale ay ka mid yihiin markaa uu ugu baaqay in la dardargeliyo qorshaha dagaal ee ka al-shabaab ayna ka qeyb qaataan dadka reer galmudug si gaar ah degmada gurceel waa kan madaxweyne axmed cabdikaariyo qorqor gurceel walaalayaal mudanayaal iyo marweyn waxay nagu leedahay xusuus gaar ah degmadan dhowr arrimood bay runtii waxay leedahay oo tilmaan ah oo wanaag ah marka hore waxay soomaaliya caan uga tahay galmudugna ay ugu tilmaaman tahay degmadii lagula diriray oo lagu jabiyey oo laga guulaystay kooxaha argagixisada ah ee dhibaateeyey ee dadka soomaaliyeed dhibaato badan u geystay meeshii ugu horreysay oo si la yaqaan ama soomaaliya waad og tahay lagala diriray weeye waxay kaloo leedahay degmadan caan ku tahay dhaqanka wanaagsan ee soomaalidu lahaan jirtay ama ay laheed degmo caan ku ah oo dadkeedu ay yihiin dad markay xubaan timaado ama dhibaato ay timaadana dhibaatada iska suuli yaqaan markay tahay wanaagna wanaagga horeeya marka iyadaa runtii aad baan ugu ammaanaynaa waxaa farxad noo ah degmadaas iyada ah degmanimadeedii iyo dhismaheedii golaha deegaankan u xafladaynayno iyadoo dhammaystiran iyadoo sharaf iyo karaamo ku dhex dhexleeya soomaali iyo galmudugba aad bay farxad noogu tahay wixii laga soo maray intii lasoo maray waxba ugu celinmayo haddii la sheego wanaagga waa la daayaa degmadan waxaan rabnaa haddii laa yidhaahdo codsanaynaa bulshaweynta ka codsanaynaa maamulka la doortay iyo golaha deegaanka siay u guulaystaan in la garab istaago oo lala shaqeeyo oo lagu garab siiyo shaqadooda insha allahu tacala waana lagu garab siiyey intaas ka sii badanna waa u baahan yihiin halasii garab istaago iyagana waxaan leenahay allah idinku guuleeya hawshaas maadaama ay tahay gurcaal degmo muddo dheer xuquuqda degmanimo ka maqneed runtii ayna aha tahay magaalo weyn oo safka hore uga jirta magaalooyinka ugu populationka badan galmudug degmanimaduna ay muddo ka maqneed xuquuq ka maqneed bay ahayd markii la helaase la helay waxaan rabnaa si gaar ah inaan iyadana horumarkeeda iyo mashaariicdeeda iyo in la dhaqaajiyo iyadoo runtii magaaladahanis in badanba hadda eh, soo kacday in la in la gacan gaar la siiyo halkan waxaan rabaa inaan codsi uga diro saaxiibada soomaaliya taageera inay degmadan gurcaal baahiyaha ka jira ama meelaha ka dhiman ama horumarka iyo mashaariicda ka dhiman inay naga taageeraan oon codkaas u gudbiyo xukuumadda dowladda galmudugna mudnaanta ay leedahay gurcaal muddada xaquuqdeedii ka daahday soo kabidda ay u baahan tahay meelaha ay uga baahan tahay waxaan rabaa inay ka shaqeeyaan oo ay siiyaan brioritiga ay leedahay intaas waxaan uga baxayaa degmada iyo hawsheedii halkaasay nagu caleema saaran tahay waxaan rabaa laba qodob oo kale yar aan u gudbo oo mid ay reer guriceel markale aan kusoo laaban doono waxa weeyaan walaalayaal saad ogtihiin kooxihii argagixisada ahaa ee arxanlaawayaasha ahaa soomaaliya qeybo badan oo ka mid ah dhibaatada u geystay dadka reer galmudug qayb ka midana dhib muddo dheer ku hayay dagaalkii dalka o dhan buu ka socdaa galmudugna sida ugu xoogan buu ka socdaa maantay oon soo dhaafin ugu dambeysay waxaad la socotaan guulaha ilaahay fadligii laga gaaray iyo sida loogu jabiyey meelihii ay dhibaatada ku hayeen hadda waxay u baahan yihiin iyo meesha ay joogaan ma ahan ha lala diriro ma ahan ha la dhammaystiraan len waa waa gebangabe inta ay galmudug u hareen aan ka dhammaystirno intay kaloo soomaali ka joogaan aan ka taageerno degmada gurceel dadka sharafta badan reer gurceelna waa meeshay caanka ku ahaayeen haddana dagaalka waa ku jiraan ciidan iyo carafba waa keeneen safka hore waana ka joogaan si xooggan bayna uga joogaan laakiin saami intaa kasii dheeriyaa ladiga rabaa diilayda waxaan ku faraxsanaa rag badan oo halkaa fadhiya oo taariikh ku leh la dagaalanka argagixisada oo door shariifa ka soo qaatay inay fadhiyaan iyagana waxaan rabnaa haddii laa yidhaahdo safka hore inaan inaan inaan inaan geyno aan tagno oo inta yaroo dhiman weli waxay yaqaanaan sida loo maaratay sida loola diriray yaqaanaan sida loo dhamaystirana waa dadka ogyihiine dhamaystirka inay hore ay ka noqdaan hogaamiyaala rabaa insha allah taasna intaasaan rabaa inaan ka ihahdo argagixisada iyo dhibaatada inagu haysay ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu naga kaafiyo shartooda oo dhibkooda ilahay naga kaafiyo ummadda ah, galmudug iyo soomaaliba balooyin hadda waxaa jira aan dalka fahamsanayn ismarahaasay ujeedo qolaha hadda dagaalamaysa inay dagaalkoodu uu yahay dagaal ay shabaab ugu yeerayaan oo meeshooda ay ka wacayaan ma oga laakiin maalintay dhibaatadooda ka faaidaystaana dhex galaan bay ogaan doonaan walaal kastoo soomaaliyeed meel uu joogo waxaan leenahay dagaalkii dhaca iyo dhibkii dhaca wuxuu taageeri doonaa wuxuu gacan siin doonaa wuxuu idinku soo hogaami doonaa khawaarijta saas darteed meelahaas kale oo dhibaatada ka socoto sida hadda laascaanood oo kalena waxaan leenahay dhiiggiina si xaaraana nasugu baxa iska daaya cadowgana ha isugu yeerinina anaga annagaa dhib ugu filan intana u hayaana taa markaa intaas uga baxo dib heshiisiinta oo laga hadlay meel meeshaan degmada balambal iyo eryadeeda ah dhibkaasi waa dhibaan hadda bilow ahayn waa dhib afartan jirsaday ama ka badsaday si oo ka soo socday muddo soo laalaabanayay runtiina wax aada looga qabameeya hadda dhib ma socdo laakiin inuu jiro oo mar walba u dhacaya oo isdhicina jiray ayaa ayaa taagan in badan oo halkaan fadhisaa qeyb bay kasoo qaadatay mid abni iyo mid xal iyo mid eh, runtii odayeyn intaba kasoo qaatay laakiin ma dhamaan dhibkii hadda waa waxay soo gaartay meel gebangaba ah eriga badan bal dhibaatadii muddada dheer ka jirtay waxaan codsanaynaa inay soo dhammaato oo lasoo afjaro bulshaduna ay arrintaas isu taagto hadda waxay joogtaa meelna farxad gelinaysa oo inay dhammaanaysa aan kalsoonida ku qabnay joogtaa waxaan joognay maanta maantaba soo aragnay salaadiinta iyo odayaasha iyo dadka waxgalka ee degmada balanbal ku sugan waxaan joognaa isla eriyada balanbal odayaashii iyo khiyaartii boqoradii kasoo jeeday wasaaraddana waxaan siinay arrimaha gudaha inay hogaamiso directionka iyo amar inay maara hawshaa inay fuliso waa ku amar waana u taagnay hore wasaaraddu waa fadhiyaa wasiirkii wasaaradda wasiir cabdi maxamed jaamac cabdiwaayeel waxaan rabnaa loo kala tegi mayo loona ballami mayo muddona loo qaban mayo sida loo joogo haddii ilahay berina gaarsiiyo waa la bilaabaya hawsheedii sheegi waxaan rabnaa sidii hore lagu geli jiray si ka duwan inaan u galno sida ka duwan maxay tahay inta la wax la galo odayaashu ballamaan qofka dhagarqabaha ah ama dhibwadaha ah inuu inta dhibaato sameeyo cid soo qabata la waayo waxaan rabnaa markaan marka la heshiiyo la dhammeeyo in meel la iska dhigo inuu ehel noqdo iyo inuu qaraabo noqdo qofka sharwadaha markii meel la dhigo waxaa loo deynayaa hay-adaha amniga iyo garsoorka waa qofka dhibka geysay asag iyo waxaa soo banaan intaas ayaa soo banaananaya shacabka iyo degaa iyo waxgaradka iyo dhammaan bulshaduna qeyb bay gacan bay ku siinaysaa si loo soo qabolaha dib danbaan la iska imaan maayo laakiin markaan waxaan rabnaa in meel la dhigo dhibaatada intaa soo socotay heshiiskeeda in meel la dhigo oo ayadoon laga heshiinin oo wax laysaga ogaanin hawshii la qabtaahi waxay noqon kartaa mid caqabad ay ku timaado iyadoon caqabad ay ku imaan baan rajeynaya saas ku dhacdo dhammaan madaxda sharafta leh ee ka soo qayb gashay munaasabadaana qof waliba qayb weyn buu ka qaadan karaa dad wada sharaf badan baana meeshan jooga intaasna nagala qayb qaata oo ka qayb qaata wasaaradda iyo boqorada iyo salaadiinta iyo bulshada ku garab istaaga gacan ku siiya taladiina wanaagsan iyo waxgalnimadiina ku biiriya insha allah wayna guulaysanaysaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayuu ahaa oo ka hadlaya arrimo badan oo khuseeya deegaanada galmudug xilli deegaanada ay ka soconayaan dagaallo iyo howlgallo marka ay wadaan ciidamada dowladda oo kalean shabaab magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaan waxaa lasoo warinayaa in maanta xaaladeedu ay degan tahay oo aan laga soo warin wax shaqaaqa ah xilli maalmihii lasoo dhaafay ka soconayeen dagaallo iyo duqeymo xoogan iyadoo markaa dagaaladu ay udhexeeyeen ciidamo deegaanka iyo sidoo kale ciidamada somalilan ilaa haatan ma jira wax xaloo laga gaaray balse waxaa jirta ayaa laleeyahay waanwaan markaa laysku dayayo in xal looga gaaro khilaafka jira iyo colaada sababtay dad badan inay ku dhintaan laascanood dad badan ka barakacaan welina marka ay xaaladu tahay mid aada u adag barnaamijka waana dhegeysanaysaan idaacadda kulmin ood nagala socotaan dhegeystayaal kuliyay barnaamijka ad dhegeysanaysaan idaacadda kulmin oad nagala socotaan dhegeystayaale markan turkiga haddaan eegnana weli waxaa turkiga ka socda dadaalo lagu samata dadkii ay saameeyeen dhulgariirkii ku dhiftay qeybo kamid a ah wadanka turkiga iyo sidoo kale dalka syria tirada dhimashadu waxay kor dhaaftay koob iyo afartan kun oo ruux iyadoo weli ay socdaan dadaalo markaa la doonayo rajana looga qabo in weli la helo dad nool oo markaa ku hoos jira burburada ama burburka ka dhashay dhulgariirkan turkiga waxaa ka geeriyootay shan iyo soddon ruux sida la wariyey xoogaa u dambeeyeen ay sheegayaan dowladda siiriya iyo qaramada midoobeyana waxay sheegayaan in shan ruux ay ku dhinteen dalka syria madaxa nato ayaa la filayaa inuu markaa booqdo dalka turkiga james sorberg oo isagoo ah madaxa gaashaanbuurta nato ayaa la filayaa inuu booqdo goobaha dhulgariirka uu saameeyey si gaara dalka turkiga waxaa la rajeynaya inuu kulan la qaato hogaamiyaha turkiga rajab dayib erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga meflad kafasaglo gaashaanbuurta naato qoraal ay soo saaranayay sidaa ku caddeeyeen waxaana la filayaa in markaa naato inay qayb ka noqoto dadaalada loogu gurmanayo dalalka turkiga iyo syria oo dhulgariir xoogan uu ku dhuftay toddobaadkii hore waxaa la filayaa jens sturberg oo isagu gaashaanbuurta naato madax ka ah inuu markaa la kulmi doono madaxda ugu sareysa turkiga si gaara ah hogaanka turkiga rajab dayib erdogan iyo wasiirka arrimaha dibadda mavlad kafasaglo ay ka wada hadli doonaan xaaladaha guud ee marka la eego arrimaha taagan si gaar ah in markaa naato ay qeyb ka noqoto ururada ama dalalka qeybta ka ah inay markaa taageeraan dadaalada loogu gurmanayo dadka ay saameeyeen dhulgariirkan ku dhuftay wadanka turkiga welina waxaa socdaa dadaalo rajo looga qabo in la helo dadka qaar oo nool weli ku hoos jira dhismayaasha burburay waxaa lasoo wariyey hooyo iyo laba caruur ee dhashay in laga soo badbaadiyey halka loo yaqaano anakatia oo markaa kamida ah goobaha uu aadka u saameeyay dhulgariirka waxaa lasoo wariyay in hooyo iyo laba caruur ah laga soo badbaadiyay antakiya halkaasi oo ay ka jirto xaalad aada u khatar badan marka la eego dhulgariirka sida uu saameeyey iyadoo maalmo badan ay kasoo wareegatay tanii markii dhulgariirkaasi uu ku dhuftay madaxa kooxaha gurmadka maxamed rilmes ayaa sheegay in haweeney magaceeda aysan markaa aqoonsan iyo laba caruur ay dhashay ay kasoo badbaadiyeen qeybo kamid ah alagtaki halka loo yaqaano oo turkiga ku taala waxay uu sheegay in markaa si la yaable ay ku noqotay arintan marka la eego laba boqol iyo soddon saacadood ama siddeed iyo labaatan saacadood kadib in la helay hooy laba caruur ah waxaynu dareennay oo aynu aragnay marka hore gacanteeda kadib waxaanoo suura gashay inaynu ka dulqaadno burburka dhagaxaanta iyo waxyaalaha kale ee dhulgariirka ku burburay waxaan aragnay in markaa ay iyadu weli sii hadlaysay sheegaysana inay u baahan tahay in caruurteedii u baahan inay badbaadaan kadib waxaynu badbaadinay caruurtii ayuu u sheegay wakaaladda wararka ee anadol ee turkiga laga leeyahay master maxmed eryelmes oo isagu madax u ah kooxaha gurmadka turkiga ee dadaalada baadigoobka ka wada qeybo mid a ah dalka turkiga eryelmes oo isagu qeyb ka ah kooxo loo tababaray inay markaa ka shaqeeyaan arrimaha badbaadada musiibooyinka dabiiciga ah, ayaa sheegay in markaa ay noqotay mid kamida ah dhacdooyinkii ugu yaabka badnaa ee markan dhulgariirka laga diiwaangeliyey in saacado badan kadib la helay marka la eego dad weli nool oo markaa doonaya inay fursad u noqoto in waqtigooda wax ka haray dunidana markaa ay baaqi kusii ahadaan marka la eego siday u badbaadeen oo la yaabah Eh, ali parlas oo ka shaqeeya waaxda caafimaadka turkiga ayaa sheegay in haweeneydan oo markii dambe la aqoonsaday magaceedana lagu sheegay ela iyo caruurteeda wiil iyo gabar ay dhashay eh, markaa lagu dabiibayo isbitaalada dalka turkiga kadib markii lasoo badbaadiyey ra-iisul wasaaraha dalka bakistan waxaa la filayaa inuu markaasna booqasho ku tago dalka turkiga shahbaas shariif ayaa ku dhawaaqay inuu gaari doono dalka turkiga si markaa uu u muujiyo fariinta dadka bakistaaniyiintu ay la qabaan ay la dareemayaan walaalahooda turkiga ee dhulgariirka ama musiibadan ay ku dhacday waxaynu muujin doonaa aynu gaarsiin doonaa turkiga fariinteena ku aadan inaynu dareemayno xanuunka si wadajir ah waynu taageeri doonaa walaalahayaga turkida si lamid ah, sida dunida kaleba ay u taageertay waxaa naga go-aan shacabka iyaga iyo dowladda iyadu inay taageeraan walaalahayna turkiga xaqiiqatan waxaan dareemaynaa in ay tahay xaaladu mid aada u adag waxaynu nahay laba dal oo walaalo ah waxaa ka geeriyooday waayeen kuwii ay jeclaayeen waxay dareemayaan murugo iyo tiiraanyo waan la dareemaynaa waxaan u baahannaha inaan garab istaagno intii karaankeenna ah hore ayaynu u socon doonaa si aynu u gaarsiino caawinaad waxaynu dirnay boqolkiiba ama waxaynu ka mid nahay dalalka diray in taageero la gaarsiiyo dadka turkida ee ay saameeyeen dhulgariirka ayuu bartiisa twitter ku qoray shahbaas shariif ra-iisul wasaaraha dalka baakistan oo ku dhawaaqay inaynuu gaari doono dalka turkiga iyo goobaha dhulgariirka uu saameeyay dalal gaaraya ilaa sagaashan dal ayaa waxay gaarsiiyeen dalka turkiga gargaar bani-aadanimo oo markaa isugu jira kooxa caafimaad iyo kooxa gurmad iyo sidoo kale waxyaabo kale oo markaa lagu samato bixinayo dadkii dhaawac ahaa ama dadkii kale ee markaa ku hantida beelay ama ku gurya beelay dhulgariirka gelgelay dalka turkiga isniintii aynu soo dhaafnay toddobaadkan kii ka waxaana weli muuqata in markaa dadaalada gurmudku ay soconayaan xaaladuna ay tahay mid marka la eego weli adag goobaha qaar qaramada midoobay waxay ka dayranaysaa xaaladda dhanka dalka syria dadka ku nool gaar ahaan dadka ku sugan goobaha markaa ay dowladdu aysan gaari karin oo kooxaha hubeysan ay ku sugan yihiin waxaana weli socdaa dadaallo la doonayo in wax looga qabto arrimaha taagan si loo yareeyo dhibaatada iyo culayska jira waxna looga qabto arrimaha jira dhanka kalena new zealand iyana waxaa laga soo warinayaa in dhibaato xoogle ay ka jirto kadib markii dabeesha ama cyclonta wax loo yaqaano ay ku dhufatay qeybo kamid ah dalka new zealand taasi oo sababtay in isbeddelka cimiladu qeyb ka yahay sidoo kalena ay keeneen daadad xoog leh iyo dildilaaca dhulka oogada sare ku yaala iyo sidoo kale inay burburaan tuulooyin badan iyo deegaano badan oo ku yaala dalka new zealand shan ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyoodeen maalmihii lasoo dhaafay dabeylaha iyo sidoo kale arrimaha kale ee socda ay kamid yihiin daadadkan soo rogmaday dowladdu waxay sheegtay in boqol ruux la weysan yahay sidoo kale toban kun iyo shan boqol oo ruuxna ay ka barakaceen deegaanadii ay ku sugnaayeen kadib cabsi ay ka qabaan inay soo gaari karaan marka la eego dhibaatada jirta oo ay kamid tahay dabeylahan iyo sidoo kale daadadka soo rogmaraya ra wasaaraha new zealand jeris hipkins ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in dadaalo deg ah la sameeyo si loo badbaadiyo dadka new zealandiska ah xalna loo gaaro dhibaatada jirta loona gurmado dadka kasoo hayaamay ama kasoo cararay daadadkan soo rogmaday iyo dabeylahan socda ee saakaloonta loo yaqaano wuxuu uga digay dadka new zealand dharka ah inay markaa u baahan yihiin inay ka fogaadaan meel waliba oo naftooda khatar gelin karta wuxuu tilmaamay in goobaha qaar ay ka jiraan xaaladaha aada u adag loona baahan yahay in dib loo celiyo loona aasaaso adeegyadii ka jiray asaasiga ah sida korontada iyo waxyaabaha kale iyo shirkadihii ka jiray maadaama tuulooyin iyo deegaanada qaarba ay si guud u burbureen tani waa dhibaato xoog leh waxaynu wajahaynaa caqabad jirta waxaan u baahanaa inaan ka gudubno oon dib u yagleeno kaabayaasha dhaqaalaha sida ugu dhaqsiyaha badan sidaynu awoodno haddana waa muhiim inaynu ogaano in nafsadda iyadu ay muhiim tahay ayuu warbaahinta u sheegay ra-iisul wasaaraha dalka new zealand jaris hipkins oo warbaahinta la hadlay waxay markaa new zealand dareemayaan dadkoodu inay dhibaato jirto waxaan u baahannahay inaan helno gargaar qaramada midoobay iyo dhinacyada kale ee jira bilowgii mareykanka oo saaxiibo dhowla ah new zealand iyo dalal kale ayaa waxa ay markaa sheegeen la doonayo in la caawiyo dadka new zealandarka ay saameeyeen ee ku barakacay dhibaatooyinka jira ee ka dhashay isbeddelka cimilada dildilaaca dhulka ku yimid iyo dabeylaha iyo sidoo kale daadadka rogmaday oo dhibaato ku haya dadkii ku noolaa qeybo badan oo kamid ah ee dalkaasi new zealand waxayna dowladdu sheegtay in la wada dadaalo la doonayo in wax looga qabto marka la eego arrimaha taagan si xal looga gaaro loona caawiyo dadka ay dhibaatadu saameysay new zealand waxay sheegtay in xukuumaddu ay markaa dadaal weliba sameyn doonto si xal looga gaaro eh, marka la eego lana caawiyo dadka ay dhibaatadu soo gaartay dalka cambodiana waxaa leeyahay iyana waxaa walaa laga qabaa marka la eego arrimaha ku aadan sii jiritaanka marka la eego xoriyadda saxaafadda oo mudooyinkii lasoo dhaafay oo cadaadis badan ka jiray isbedelo ayaa yimid oo markaa lagu bedelayo sharciyadii hore u jiray oo markaa ay ka mid yihiin in markaa wax laga qabto lana bedelo qaar ka mida shuruucdii jirtay si markaa xal loo gaaro warbaahinta qaarna dowladdu waxayba amartay in la xiro albaabadan laisugu dhufto oo aysan tabin karin xogaha jira hogaanka cambodia oo ay dhowaan xafiiska yimidna waxaa markaa lagu dhaleeceynayaa inay kasoo horjeedaan xorriyadda saxaafadda iyo in markaa xaqiiqda jirta laga sheego xukuumadda ra-iisul wasaaraha wadanka cambodia ahaan siin Ah, xukuumaddiisu waxa ay ku eedeeyeen hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa xuquuqul insaanka si gaara ah kuwa u dooda arrimaha xorriyadda saxaafadda in loo baahan yahay in xukuumaddu ay ka fiirsato go-aamada lagu aamusinayo warbaahinta madaxa bannaan markaana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhigga warbaahinta bulshada soo dhawaada saaxiibayaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waxaad ku dhagaysataan xubintan sheekooyinka iyo maqaalada lagu daabaco baraha bulshada iyo hadalhaynta afariyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay lagu hadalhaya baraha bulshada wadajir xubinta waxaa kula socodsiinaya ifraax axmed iyo luul maxamuud markaana aan ku horumarno dhanka hadalhayn iyo ciyaaraha gaar ahaan tartanka uefa champions leaga xalay waxaa laga ciyaaray kulamo xiiso badan kulanka ugu xiisaha badnaa wuxuu ahaa kulankii dhexmaray kooxaha chelsea iyo brushi dortmund kooxda chelsea ayaa waxay ku martisay garoonka ay ku ciyaarto kooxda brushia ee lagu magacaabo signal idunabag balse halkaasi chelsea ayaa waxaa lagu soo diray guuldaro hal gool iyo ibrah brushia ayaana waxay ku badisay hal gool goolkaas oo imaaday daqiiqadii lixdan iyo saddexaad ee qaybta labaad ee ciyaarta chelsea ayaana xalay halkaasi guuldaro aada u xanuun badan looga soo saariyey kulankan ayaa waxa uu ka tirsanaa wareega lix iyo tobanaad lugtiisa koowaad lugta xigtana waxaa lagu ciyaari doonaa garoonka kooxda chelsea ee stanford bridge xaalay saddexda dhibcood chelsea waa laga soo qaatay ayadoo guuldaro wadato ayayna dib ugu soo laaban doontaa dalkeeda ingiriiska dhanka kalena haddii aan eegno ifraaxe eh, sidoo kale waxaa ciyaara kooxaha benfica iyo kalabraga laba gool iyo eberna waxaa ku badisay benfica horyaalka ingiriiska xalay waxaa laga ciyaaray kulan aada u xiiso badnaa dhex kooxaha isku haysta sanadkan horyaalkaasi ee manchester city iyo arsenal city ayaana waxay ku badisay saddex gooli ewer premier leaga hogaankiisana waxaa la wareegtay manchester city haatan arsenal iyo city waa isku dhibco balse farqiga goolasha waxaa ku horeysa kooxda manchester city sidaasi ayaayna ku heysaa hogaanka horyaalka premier leaga kadib muddo dheer ee kooxda arsenaal hogaankaasi ku naaloonaysa xalay dib ayaa loogala wareegay haddii aan caawa eegno kulamada la ciyaari doono yurub liiga tartan aad u xiiso badan ayaa waxa uu dhexmari doonaa kooxaha ka dhisan horyaalada laliigaha iyo premier leaga ee manchester united iyo barcelona kulanka u dhexeeya baarka iyo united ayaa waxa uu soo geli doonaa caawa markay saacadu tahay laba saac iyo qadar afartan daqiiqo ah ama caawa saddex saac oo rubi dhiman kulankan ayaa waxa uu ka dhici doonaa garoonka ay ku ciyaarto kooxda barcelona ee camno manchester united ayaana halkaasi marti ku ah cawada hadalhaynta waa naga saaxiibayaal markaana qormooyinka waa tahay luule qormada dhankeyga ugu horeysa qormada waxa xiwaan looga dhigay dhinacyo kale ka eeg nolosha haddii uu qof kaa qaban waayo taleefankiisa ha u maleynayo inuu diidayo inuu kula hadlo waayo waxaa dhici karta inuu aad u mashquulsan yahay amaba xaalad uusan kugula hadli karin uu ku jiro haddii aad aragto qof isla hadlaya markiiba ha u qaadana inuu waalan yahay waxaa laga yaabaa inuu ku sugan yahay xaalad adag oo qasbaysa inuu kor iskula hadlo haddii uu qof kuu diido inuu ku siiyo wax aad ka rabto isla markiiba xanaaqin ee weydii sababta uu kuugu diiday waxaa dhici karta in qofkaasi waxa uu kuu diiday asiga u baahan yahay ugu dambeyntii haddii aad aragto qof dhalinyaro ah oo ay daruuf ka muuqato ha ku degdegin isla markiiba inuu yahay mashaqayste waxaa dhici karta inaan waqtiga iyo dhaqaaluhu u saamixin inuu wax barto amaba uu waayo cid garab siisa sababtoo ah ma jirto cid jecel inay ku noolaato dulinimo ee waxaa jiri kara xaalada adag qormadan waxaa kasoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala saaki maxamed iyo fraaxee qormada ugu dambaysa dhankayga haddii aan soo qabtana waxay leedahay allah subxaana watacaala u mahad celi marka ugu horeysa kadibna eeg wixii nimco aad haysato sanadkaani amaba kuu siyaaday xitaa ugu yaraan aad sii haysato ka bilow nimcada noloshaada waxa ugu horeeya islaamnimada iyo caafimaadka haddii aad labadaasi haysato dheh alxamdulilaah wanaaji xiriirka adiga iyo allaah idinka dhexeeya oo sii laba jibaar haddii sanadkii hore cibaadadaada aysan badnayn allana uu sanadkan ku siiyey fursad aad kusii noolaato waa muhiim inaad isbedel dhab ah la timaado oo aad waqtigaaga ka faa-iideysato salaadaha waqtigooda ku duko qur-aankana wehel ka dhigo insha allah qormadan ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey dhaawaca ugu xanuunka badan waa markay naftaadu dareento rajo la-aan qabashada wixii kuu danta ahaana aadan hayn niyad aad ku qabato samayso riyooyin iyo meel aad hiigsanayso mar weliba oo aad taqaano hadafkaaga waa mar weliba oo ay guusha ku dhowdahay guud ahaana qormadaasi ayaa u dambeysay xubinteeni bandhigga saaxiibayaal tan kulan dambe waa ifraaxii luulo idinleh nabadgelyo intii bandhig warbaahinta bulshada maqleyseen oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal idaacadda kulmina weli waad naga dhegeysaneysaan dhegeystayaal qaybii dambe ee barnaamijka ola dhegeysanaysaan dhegeystayaal markaan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waanee markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan war kalamaanay caynaanshihii guud markuu camal guhaadooday dagaalkuu cillaamiyey dadkii soo ciyoonkacee cirif iyo ka cirif macawislay ciil qabtaa timide ha yeeshee caloolsami kuwaan cidu ka eegaynin oo curyaamin iyo dhagar wadaan caam u aragnaaye ummaddana cidhiidriga mid uga ceyshayaa badane ciriqii ragaadiyey bulshada lagana caal waayey caafimaad in loo helo markii caadil laga tuugay oo cududda iyo shacbigu ciiska wada qaatay ayuunbay caqabad nugu noqdeen caabuq wadayaale cagwareejintoodaa nafluhu ciil u go'ayaaye iska daacolnala howlgaliya ciidan iyo xooge dadkii caabbanaabay qalbiga uga cayaareene hase ku camal seegeen hadday celin karaa ayaane halgankaa carriga baahsan iyo ciidda ka istaagay ciyoon guushu waa noo dhowdahay caadil idamkiise ha ka caajisina waa midnimo calansurkeedii ha ka caajisina waa midnimo calansurkeediie mau yidhi warkalmaanay waxaan ku riyooday madaxweyne xasan shiikhoo gabyaya horta marriyadaa guurowga gabay u taqaana meel dhaholo roogsada malaaw kanagay soomaaliyo heshiisa oo dunida la heshiisa miyuu yidhi horta kalamaanay cagtii joogsa weydaa mar bay ceeb la kulantaaye madaxweyne ma la nabi karaa war nin xilqaada eed qaadaa la yidhi hilliminama dembinagati waabayaabanaana kollayba ninka madaxweyne ku been abuurtaa aniga iga geesisan war gaboosow muuse bixi markaad ku been abuuran jirtay maxalaal bay ku ahayd now war adugu kaftankiiyo dhabta miyaadan kala aqoon aqoondee ayaay waarma sidaasaad doonaysaa jeelka mandheere inaad uga badbaadid wareedhaa warka ha naga qastinina nin godka jilaca uu socday aan dhegaysanna suga war kalemaanay laydinma warrami karee godka jilacuuna riya laguma galee gabagii madaxweynuhu wuxuu ahaa cadaawaha dadkii loogu tegay tagay waayo badan ciilay cidka iyo dhulkana ciidamada looga caawinayey carcararkii iyo faniinkii haddii cayrsha laga waayey amay beladii dib u caashaqaan ha iska celiyeen war ma gelmudug buu la yaabay war calaaya kulli xaal horaa waxaa loo yidhi bal ninkii la noolaa karaa hayse siinabo aryaadhaha samigay cabdullana wuxuu yidhi melaga cabsado cidla colka deegan maculuma melaga cabsado cidla colka deegan ma culuma abdulow horta ulmo malku absidaw war cabdulow saaxiibka isagoo lugaynaya miyow meel howdahoo cidlaa nimanka ugu tegey war kalemaanay marar badan baadiyaha waxaa ka dhacay dad baadidoona oo xoolo ka lumeen ayagoo raadinaya waxaa ka soo duldhacan meel ay nimankaani ku dhuumanayaan kadibna inta qabteen oo basaas ku eedeeyeen imisay dileen war kalemaanay waxaa la yidhi mar hadduu is-abaabulay shacbigu aarmigana raacay oo raggii baadda laga ururin jiray diiday amarkooda adhaxduu allay ka jabay ururkii shaydaane markay madaxdu toosh ku ifisee uunku wada eegay adoorray noqdeen bahalihii aarka loo qabaye duulaan agaasiman markuu xooggu ku ekeeyey unkadkii rasaastiya markay uuradii qarisay sida ugaar shabeel aragtay bay ooda jebiyeene meelaha waxaa lagu arkaa mayd awaara lehe bilaadkii markii laga eryaday oon u baaba'ee ololaha haddii aan la dayn weynu ka adkaane eebada la dhaca duulku waa ehelunaarkii adduunyada markuu ilaa ilaahayidhisi aadmiga simeehi ninna asaagii inuu addoonsado uma abuurine war kalemaanay war ma haysiine oday waayeela oo xanuunsan oo siddeetan jir oo baadiyaa deggan iyo laba wiilow awowo u yahay ayay gobolka hiiraan ku dileen khawaariijti waxaana la sheegay deegaanka ay ku dileen oo iji la yidhaahdo degmada jarlaqsi hoostaga hadda ka hor maray deegaankaas soo weerareen oo dadweynuhu hilfaa u taageen waxay laayeenaa layidhi lo' badanoo deegaanka laga leeyaho meel ku xaraysneed kibirkii kashiitilongoba kuuleel banjira longooriyawa ereena war gobolka mudug waxaa la soo bandhigay oday siddeetan jira oo qorigiisa wata oo ciidan hor socda waxaana la sheegay deegaanka inuu ku dhashay muddana ka maqnaa war tababar u jiri wargee warka iga dhexgelina shabaab oo uga cararay baa layidhi geeliisi iyo adhigiisii kadibna markii ilaahay ciidanka dawladda u keenay ayaa maadaama uu deegaanka kale yaqaanay yidhi anigaa horkacaya heddegodka khawaarijtu ku dhumataba asagaa ka soo saarayaa la yidhi oo waa hor socda war odagaas waa arkay oo waxaa la yidhi laba shaqow hayaa qorigiisa asagaa watoo xabadda koowaad ridaya dhulkana asagaa kala yaqaanoo ciidanka hogaaminaya axsan yaa wadani ma loo dhashaa wadani mase waa la iska dhigi karaa wadani aala yiri war kalemaanay war ma haysina bariga gobolka mudug aagga bacadweyn maanta kabtaydii maaragtiyaa ka dhacday war farxaanow cabdulla birool iyo buula xaajimaad ka hadashid maxaa bacadweyne kaa galay naw war adiga laftaadu maad laascanood ka hadashid maxaa somalilan kaa galay dowladdan somalilan war kama hayside eh. madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yidhi laascaana waxaannu diraynaa odayaasha dhaqanka ciidankii ma ka saaray ka joog adiga maahe war dagaalka dagaalka hanaga kor saarinine eh. meesha dagaalu ka socdoo shabaab ku hoogay eh. waa bariga gobolka mudug bacadweyne aryaadhaha horta lamada dagaal farqi weynaa u dhexeeya sababtoo ah midna waa xaq midna waa baadil mid waa dagaal sokeeyo ehel walaalahoon ishureen isku dilaayaan midna waa dagaal shisheeyo cadow khawaariij la yidhaa lagula diriraayo hadda xaa la iskala soo jiraa qaba iskuma lehe cabdullaw iska hubi shisheeyaha wiil yaabihii baa labada garab u kala dagaalamaye aryaa wiilkaagoo khawaariij ka raacay haddaad aragto ha soo dhowaysan shisheeyow kaa yahay war kalamaanay waxaa la yidhi wax dhanbay halaageen bulshada koo xabaarani wax dhanbay hoyaad iyo harsimo horumar diideen wax dhanbay hiq iyo cil bulshada hugantallaabtiiye huwan ciidamaa iyo markii shacab hareereeye halhaleel markii loogu kacay hageeray waa ceebe holli waa shabaabkii in badan beenta hay jiray halgankii inawada guusha waa ku harsa doontaane waar wallaweynay war ma haysiine dagaalkii laascanood waa lagu guulaystay aga war ma muusa handaraabay warwarkii ismada maa dhaqan galay habad joojintiya rumowtay digaha maa laga dhigay madaxweynaha puntland deni miyaa booqday war madaxweynuhu hore farmaajo somalilan ku eedaynaysa inuu taageeraye ma ku guulaystay war ma cabdimadaobaa gacanta lagu dhigay dee wallaweynay waxba niilima sheegi karo dadka dadka waalaa tihiine dagaalkii laascanood madaxweynuu dhalay waxaana iscaleema saaray ganacsada maxamed jabutaawi <laughs> shilayaysa moogdi kadaanfarigey war cabdinuur darmaan miyuu iska bareejey bowey buntland ma og war madaxweyne maxamed jabuutaawiyo markuu isku caana shubay khudbad jeediyey wuxuu yidhi anigu madaxweynaha somalilan muuse biixi waa ka fiicanahay war ma askartu uga horreeyey war ha iga dhexgeline wuxuu yidhi anigu dad nool baan rabaa inaan xukumo muusena wuxuu rabaa inuu xabaalaha u taliyo hooyada bari ka ooyaysa iyo tagalbeed ka ooyaysana muuse waa dushiisa war hadduu madaxweyne noqday muxuu muuse ka rabaa war madaxweynaha isdoorta maxamed jabuutaawi wuxuu sheegay halka sartu ka quruntay wuxuuna yidhi muusow waa adigii ganacsiga jaadka laascaanood ku wareejiye wiilkaad adeerka u tahay caanakalis waad aragta waxay dhashay marka halkaa waxaa iiga caddaatay dagaalka dhan ee laascaanood ka dhacay asalkiisu inuu yahay jaadkii laga joojiyey maxamed jabuutaawi aryaadhaha khilaafka laascaanood iyo dagaalka ka taagan allaha damiye xamarjajab iyo xamarweynan hadda soo marayo ciilan bistay ahay naw waar ku kuftay arwarkahayga dhex gelino horta bajaajilayda xaa laga rabaa jidkiyaatana lagu hiyey aryaa jidxiri kuuroone hor maxaa loo dilaa war cabdulow taliyaha cusub ee ciidamada booliska waa ka digay in la dilo bajaajlayda haddau ka digay haddaa la dilaye war yaab waa ciidanka may ka go'aansan ino bajaajlaydana ebarkasiyaan war ciddii tiirka calaf miyaad adigu ka celi kartaa war calaa kulli xaal madaxweynuhu wuxuu ballan qaaday taliyaha cusub ee booliskuna sheegay qofkii qof dilay in la dilayo war taasiyadeen hatalunku fadhiya inoo fuliyaan war ninkii dilay ma la qabtay war taliyaha boolisku wuxuu yidhi eh. haddau fakado waxaa loo heestaa eh. taliyihiisa iyo kuwii la joogay war askar badanoo intay shacab dileen tirka la geeyey waa arkayeene maxaa ku dhacay midaame dhagamale hadduu malag dhawaaqe magansaday wadkaygii war kalemaanay waxaa la yidhi ayagoo midmid ahoon lahayn midhiiyo xoogtoona mooryaan qawaariijahoo joogtay minankeenna oo inay jid miinaysa iyo dhagar maleegaysa oo wada magaad falxum oo qaycad laga meershay bacadweyne maantana haddii loogu muruq sheegtay <laughs> oo saaka muunaydii hore mootar la cunsiiyey kumaan doos la soo miidhay iyo macawislaydeenni yaa maraajalleec iyo ku helay midixi geesoode wax la sii majiiriyo waxay meyd ka tegayeenba magaaladii in bari laga marshaan ugu maqaala hooyoy la'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagabo u ahayd barnaamijkii ogaal oad kala socoteen keenan guud ahaanna waa inaga intaa saaxiibayaal barnaamijkii ogaal anigoo cabdiciis beerad aad ila socodsiinaya barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo